dawrun waa dabaq yacni markuu yahay gurigu dabaqyo dabaq ka koowaad ka labaad saasoo kale xayun waa xaafad gurfatun waxa weeye qol maqsin keliya gurafun qolal iyo gurfatu nawmin qolka hurdada gurfatu juluusin qolka fadhiga madbakhun meesha wax lagu kariyo raqmun oo number ah tiro eeafaahun alaabta iyo saabaanka guriga yaal sida sariirta iyo kuraasida iyo miisaska iyo sariirun sariir oo aafaaska ka mid noqon karta sitaaratun oo daaha ah ariikatun waa fadhiga kuraasida fadhiga waaweyn sajaadatun sajaadatun waa rooga furnun waa baasha lagu kariyo daawaha wax lagu kariyo electriga ku shaqeeya ee cuntada lagu kariyo ama moofaba hallaajatun waa qaboojiye hallaajada wax qaboojisa sakhaanun waa yani hiiter keleeliyo biyaha lagu kulayliyo mar'aatun muraayadda haddaba erayadaasaynu ku soo marnay marka la ururiyo ee waxdadii ku jiray atadriib alwal waa ka koobaad sil waxaad xidhiidhisaa bayna qidcati alaahaas qaybta saabaanka ah alaabta iyo walmakaan alladii tuujadu fiihi iyo meesha laga helo shay baa laguu sheegayaa meel guriga ka midana waa la dhigaa oo waa laga helaa isagiiyo meesha laga helo xariiq isugu xidh intaad qale meesal qaadato xariiq isugu xidh gurfatu noom ayaa halkaa ku qoran waa qolka hurdada xamaam kaasina waa xamaamkii غurfaةu juluus qolka fadhiga madbakhun meesha wax lagu kariyo haddaba furnun oo eh, moofada wax lagu kariyo waxaad ku xidhaysaa eh, madbakhay ku xidhan tahay oo laga helaa sariirun waxaa laga helaa غurfatu noomkaa laga helaa ariikatun غurfatu juluuskaa laga helaa mir'aatun waxaa laga helaa xamaamka saasaa la isugu xidhayaa eh, sajaadatun iyaduna waxa weeyaan waxaa laga helaa غurfaة اljuluus fallaajatuna waxaa laga helaa xamaamka madbaa laga helaa fallaajatun madbakhaa laga helaa sakhaanun isagana waxaa laga helaa xamaamka sitaaratunna waa da'hi waxaa isagana laga helaa غurfaة الnowm ayaa laga helayaa dabeedna midba labaynu ku soo marnay saa isugu xidhiidhi mid walba kiis oo xariiq isugu wada xidh markaa furnun lagu dhaahdo madbakaad ku xidhaysaa sariirun kurfatu noomkaad ku xidhaysaa ariikatun kurfatljuluuskaad ku xidhaysaa oo fadhigii weeye mir'aatun waxaad ku xidhaysaa xamaamka waa muraayadii laisku eegayey sajaadatun waa roogii kurfatljuluuskaad ku xidhaysaa hallaajatun iyadana waxaad ku xidhaysaa madbaka sakhaan waxaad ku xidhaysaa xamaamka sitaaratuna waxay la xidhiidhaa oo aad xariiqa ugu xidhaysaa kurfatu noom التdريب الثاني waxa weeye layliska labaad ashir tilmaan oo farta ku fiiq ilى الsuuرaةi sawirka alatii sawirka tasmacu aad maqlayso ismahaa magaceeda yaعni markuu macalin ku dhawaaqo adna farta ku fidi madbakun markuu yidhaahdo madbaka sawirkiisu wuu yaalaaye farta ku fiiq afaatun markuu yidhaahdo macalinku saabaanka guriga sida sariirta iyo kuraasida iyo wixii la mid ah kuraasida iyabay u badan tahay uu tilmaantii ka dhigay isagu yani farta ku fidi mir'aatun kolkuu dha waa muraayadda e yani farta ku fidi sawirka gurfatu nawm qolka hurdada markuu idhaahdo aduu farta ku fiiq shaqatun oo dhowr qol oo isku xidhan oo guri maalan waa qolkii hurdada iyo kii fadhiga iyo madbakhiisi iyo xamaamkiisi iyo intaasoo kale iyo fadhigii muxuu ahaa kii fadhiga intaasoo isku xidhan oo kale la odhan karaa shaqa xamaam oo xamaamkii farta markaa ku fidi baytun guri isagana farta ku fidi dawrun dabaq ka mida dabaqyada uu leeyahay fooqu farta ku fidi xayun waa sawiradan mid walba sawirkiisa waad aragtaa farta ku fiiq waa xaafad غurfaةu juluusin qolka fadhiga farta ku fidi oo tilmaam buu yidhi غurfa waa qol maalan ka mida qolalka markaa sawirkiisa farta ku fiiq sajaadatun waa rooggii markaa farta ku fiiq ba waa tadriibka labaad ee qul waxaad tidhaahdaa isma suurati adugu waxaad ku hadashaa imika magaca sawirka allatii sawirka yashiiru uu tilmaamayo ilayhaa sawirka almudarisu macallinku markii hore macallinku wuxuu ku dhawaaqayay magaca adna sawirkaad farta ku fidinaysay iminkana waa cagsiga fartuu ku fidinayaa macallinku oo qaybla daawaduu leeyahay farta markuu sidaa ku idhaahdo adugu magaca sheeg hadduu saa idhaahdo waa xamaam leh hadduu xamaamka yahay kolkuu saa idhaahdo waxaad tidhaahdaa u farta saaro waa gurfatu juluus tuu taabtaba magaciisa adugu akhri oo ku dhowaad mufradaatu idaafiya halkana waxa weeye waa erayo iyo kelmado dheeraada oo aan ku soo jirin waxdadii alcardu soo bandhigid weeye markaa waxaan soo bandhigaynaa erayadan dheeraadka ah undur eeg wastamic dhegayso wa acid ku celi muxaram waa bisha muxaram jadwal baa la sameeyey maalmihii bisha muxaram ayaa jadwal loo sameeyey waxay bilaabantay asabt ayay bilaabantay waayahay sabtina eh, waxay ku dhammaatay axadna way ku dhammaatay markaa sabtida alaxad aliniin alhulahaa alarbaca alkhamiis aljumca toddobadii maalmood waa kuwa waana bisha muxaram ayaa maalan laga soo qaaday tusaale dabeedna tadriib baa laga samaynayaa bisha iyo magacyada ay leedahay maalmuhu atadriib alawal waxa weeye layliska koobaad akmil ayaam asbuuc halkan waxaad dhammaystirtaa wiiga maalmaha uu leeyahay asabtuba halkaa lagu qoray alitniinna waa la qoray aljumcatu saddexdaasaa la qoray afarna way madhan yihiin afarta buuxiyo alaxad halkaa ku buuxi athulaثaa ku buuxi alarbacaa ku buuxi alkhamiis saa ugu buuxi meelaha madhan atadriib الثaanي layliska labaad ratib ayaama alusbuuc wiigga maalmihiisa halkanay ku wada qoran yihin laakiin iskuma habaysna oo si ay isugu xigeen isuguma xigaana aduu isku habeen maxaa inoo qoran alkhamiis asabt alithnin alarbica alaxad aljumcatu athulaثaa asabt saasay isugu dhex daadsan yihiin adugu sidii caadigaha isugu habeen atadriib الثaalث waxa weeye layliska saddexaad cashir farta ku fidi ila alyowmi maalinta alladii maalinta tasmacuhu aad maqlayso kolbaka lagu dhawaaqo dabeedna farta ku fidi qoraalkiisa maxaa imika qoran alarbica alaxad alithniin asabt athulaثاء aljumcatu alkhamiis kolka la yidhahdo alarbica maalan farta saar qoraalkeeda haddii la yhahdo alaxadna farta saar qoraalkeeda alsniin haddii lagu dhawaaqo aduu markaa farta saar sidaa u dhammaystir atadriib الraabic qul waxaad tidhaahdaa alayaam maalmaha ku hadal allatii maalmaha yushiiru uu tilmaamayo ilayha maalmaha almudarisu macallinku waa tasan u qoran alkhamiis hadduu idhaahdo markaa adugu namber qoraalkeeda qoraalkeeda farta saar hadduu asabtu idhaahdo qoraalka farta saar alisniin kolkuu idhaahdo qoraalka farta ku tilmaan alarbicaa markuu idhaahdo qoraalka farta saar alaxad markuu idhaah wuu ku dhawaaqayaae eh, adna qoraalka tilmaan aljumcatu markuu idhaahdo qoraalka farta ku tilmaan oo farta ku fidi athulahaa markuu idhaahdo qoraalka farta ku fiiq altaraakiib annaxwiya imakana waxayna qaadanaa jumlado eh, xagga naxwada iyo la xidhiidha atadriib alawal waxa weeye layliska koobaad tabaadal الsu'aala wاljawaab isweydaarsada isweydiin iyo warcelin maca zamiilika saaxiibka kamaa fi اlmithaal sida tusaalahaan ku cad almithaal ka koowaad waxa weeye ta waaxid ardaygii koowaad baa yidhi hal taskunu fii beytin ma guri baa degan tahay buu ardaygii kala weydiiyey ta itniin ardaygii labaad baa yidhi nacam haa askunu fii beytin guri baan deganahay haddaba intan dambe aduu ka samey waxaad tidhaahdaa hal taskunu fii shaqatin waxaa imika inoo qoran shaqatin xayi ljaamica xayi lmataar beyt afartaa are baa qodan qoran su-aala markaa ka samee taa horu uga tusaale qaado hal taskunu fii shaqatin ma meel shaqo ahoo guri yaroo dhowr qolabaad degan tahay nacam askunu fii shaqatin ayaan deganahay waxaadana odhan karaa hal taskunu fii xayi ljaamica maxaafadda jaamacadda ku taal baad degan tahay nacam askunu fii xayi iljaamica waxaan deganahay xaafadda jaamacadda ku taallo xayi ilmadaar hal taskunu fii xayi ilmadaar ma waxaad degan tahay xaafadda uu ku yaallo madaarku nacam askunu fii xayi ilmadaar ayay jawaabtu noqonaysaa haa taasaan deganahay beytin ba halkaa inoogu qoran yacni hal taskunu fii beytin ma guri baad degan tahay nacam askunu fii beytin guri baan deganahay oo taasoo kale ee eh, hore umaad soo qaadan kartaa atadriibu haani ahaati jumalan waxaad keentaa jumlado kamaa fi lmithaal sida tusaalahan imanka halkan ku qoran almithaal wuxuu noqonayaa uriidu shaqatan waxaan doonayaa eh, shaqo dhowr qol oo isku xidhan oo aan karaysto min fadlika waad mahadsan tahay marka halkan waxaa ku qoran sallaajatan sajaadatan sitaaratan mir'aatan ariikantan ayaa inoo qoran waxaad odhan kartaa uriidu hallaajatan ayaan doonayaa haadaa hiya halaaja buu ku odhan karaa waa uriidu sajaadatan waxaan doonayaa roog haadii hiya sajaada waa kan roogii uriidu sataaratan daah baan doonayaa daaqadda lagu xidho ama albaabka haadii hiya sataara waa daahi uriidu mir'aatan muraayad baan doonaya haadii hiya almir'aat mir'aat waa muraayadii uriidu arikatan waxaan doonayaa fadhi hadihi hiya alarikatu waa kan fadhigii atadriib الثالث layliska saddexaad waxa weeye tabaadal الsu'aala wاljawaab waxaad isweydaarsataan isweydiin iyo warcelin maca zamiilika saaxiibka kama fi اlmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye da waaxid ardaygii koowaad baa yidhi hal taskunu fii beytin ma guri baad degan tahay da itniin ardaygii baa labaad baa idhi laa maya askunu fii shaqatin guri ma degeniye shaqa oo dhowr qol a ah deganahay maxaynu isticmaalay halkaa wuxuu kuu qoray beyt iyo shaqa oo labadoos hawarna leh mar walbana wuu kuu qorayaa dabeedna iminkana wuxuu qoray shaqatin beytin xay iljaamica xay ilmataar oo waxaa maalan su-aashu ay tahay uun hal taskunu fii shaqatin wuu isweydaareeyey ma waxaad degan shaqa iyo dhowr qol markaa jawaabtu waxaa noqonaysaa laa maya askunu fii beytin guri baan deganahay haddana wuxuu ku weydiinayaa hal taskunu fii beytin ma guri baad degan tahay laa askunu fii shaqatin waxaan deganahay dhowr qol xay aljaamica hal taskunu fii xay aljaamica ma waxaad degan tahay muxuu ahaa xay aljaamica xaafadda jaamicadda ku taal laa askunu fii xayi almadaar meema degani ta jaamacadda xaafadda airbortkan degana hal taskunu ayuu haddana ku weydiinayaa fii xayi almadaar ma waxaad degan tahay madaarka laa askunu fii xayi jaamica baad haddaan odhanaysaa waxaan deganahay ta jaamicadda oo imika su-aashaasi waa maya marna waa nacam maka almadiina maka ayaa noo qoran altadriib araabic yani imika hadii lagu dhahdo hal taskunu fii makata tusaale ahaan ma makaad degan tahay waansa laa askunu fi lmadiina madiinaan deganahay hal taskunu fi lmadiina ma magaalada madiinaad degan tahay laa askunu fii makata makaan deganahay saasoo kale atadriib الraabic waxa weeye layliska afraad tabaadal الsu'aala wاljawaaba isweydaarsada su'aal ama weydiin iyo warcelin maca zamiilika saaxiibka kama fi اlmithaal sida tusaalahan almithaal ta waaxid waxa weeye ardaygii koowaad baa yidhi maadaa turiidu ligurfati الnoom maxaad u doonaysaa inaad u iibiso qolka hurdada daitini wuxuu yidhi uriidu sitaaratan daah baanu doonayaa maxaynu markaa imika isticmaalnay erayada inoogu jira kurfa iyo noom iyo sitaaraba halkaa inoogu jira madbak salaaja ba halkan inoogu qoran dabeedna su-aal kirsanaysu ku leeyay maadaa turiidu lilmadbakh maxaad madbakha u doonaysaa wuxuu soo odhanaya uriidu hallaajatan baan u doonaya haddana xamaam iyo sakhaana baa inoo qoran wuxuu soo odhanaya maadaa turiidu lilxamaam xamaamka maxaad u doonaysaa uriidu sakhaanan hiitarka biyaha lagu kulayliyo ayaan u doonayaa haddana kurfatan iyo juluus iyo arika baa inoo qoran urfata juluus arika waxaanaysaa maadaa turiidu likurfati اljuluus maxaad u doonaysaa qolka fadhiga wuxuu soo odhanaya uriidu arikatan waxaan u doonayaa fadhi oo qolka fadhiga iyo fadhigu fadhigu waa waxa la dhigo kuraasada waaweyn weeye غurfaة الnoom iyo sariiran baa inoo qoran maada turiidu liغurfaةi الnoom maxaad u doonaysaa qolka hurdada uriidu sariiran sariir baan u doonayaa غurfaة juluus iyo sajaada inoo qoran su-aal baa laga dhig waxa weeye maada turiid liغurfaةi juluus maxaad u doonaysaa qolka fadhiga soo uriidu sajaadatan roog baan u doonayaa madbakh furnan ayaa qoran maada turiidu lilmadbakhi maxaad u doonaysaa uriidu furnan moofada cuntada lagu kariyo ayaanu doonayaa التdريب الkhاaمس waxa weeye waa layliska شhanaad تabاadل السu'aaل والjawاab isweydaarsada weydiin iyo warcelin maعa زamiilik saaxiibka kama في المiثاaل sida tusaalahan المiثاaل طa waaxid wuxuu yidhi kam غurفaة في الشhaقة imise qolba ku yaala shaqada shaqadu waa dhowr qol طaitni wuxuu yidhi في الشhaقaةi kamسaةu غurفin khamسu غurفin waxaa ku yaala khamsu غurafin shan qol baa ku yaala waaxid ba haddana yidhi fii ayi dawrin ashaqa dabaqa fooqa ay kaga taallaa waa kee oo adwaartu waa dabaqa koobaad ka labaad ka saddexaad markuu saa yahay dabaqa ay ku taallaa waa kee daatin wuxu fi dawr الkhaamis waa dabaqa shanaad ayay ku taallaa marka maxaynu isticmaalnay khamsu غuraf iyo adawr الkhaamis ereyadaasaynu isticmaalay imanka waxaa halkan inoogu qoran arbacu غurafin الdwr الraabiع ثaلaaثu غurafin الdwr الثالث خamسu غurafin الdwr الثاني arbacu غurafin الdwr الأول dabeedna su-aal adoo ka tusaalo qaadanaya kuwa hore iyo jawaab ka samee oo waxaa lagu odhanayaa kam kam غurafin الshaqaةu waa imise qol bas odhanaya arbacu غurafin hadduu odhanaya fii أyi dawr الshaqa dawrkee bay ku taalla ama dabaqee الdwr الraabiع ka afraad haddana waa intaa in leeg waxa weeye kam غurfaة fi الshaqة imisaa ku yaala qol baa ku yaala basa odhanaysaa ثaلaaثu غurafin saddex qol bay ka kooban tahay fii أyi dawrin الshaqaةu dabaqay ku taallaa waa kee aلdawr الثaaliث waa ka saddexaad haddana kam غurfatan fi shaqa imisaa ku yaala qol shaqada hamsu qurafin baad markaa odhanaysaa shan qol weeye fii ayi dowrin ashaqatu dabaqay ku taallaa addowr thaani waa dabaqa labaad kam gurfatan fi shaqa imisaa ku yaala qol baa ku yaala shaqada arbacu qurafin fii ayi dowrin ashaqatu dabaqay ku taallaa waa kee addowr alawal waa ka koobaad التdriib asaadis layliska lixaad haati jumala kama fi اlmihaalayni waxaad la kaalaydaa jumlada samee imika sida tusaalayaashan ku yaala oo kale almithaal اأwl waxa weeye ladaynaa shaqaة jamiila maalan kii karaynaya guryaha iyo cimaaradda joogay baa odhanaya waxaanu haynaa ladayna waxaa agteeda yaala shaqaة jamiila waxaanu haynaa shaqo oo ah yani in isku xidhan oo inta aynu sheegayna qol ka kooban oo qurux badan baanu haynaa almithaal الثaanي ladaynaa beyt jamiil wuxuu odhanayaa guri qurux badan baanu haynaa aثaaث waxaa ladaynaa aثaaثu jamiilu waxaa agteeda yaala saabaanka guryaha la dhigo tusaale ahaan kuraasi wixii la midka miisaska iyo oo qurux badan ladaynaa arikatun jamiilatun fadhi qurux badan baanu haynaa ladaynaa furnun jamiil waxaanu haynaa moofo qurux badan ladaynaa sajaadatun jamiilatun waxaanu haynaa roog qurux badan ladaynaa sakhaanun jamiilu waxaanu haynaa hiitarka biyaha kulayliya oo qurux badan ladaynaa kurfatun jamiila waxaanu haynaa qol qurux badan mulakhasu taraakiib waxa halkaanu ka soo qaadanaynaa taraakiibtiiyo jumlooyinkii oo lasoo ururiyey wixii ku jiray oo loo dhigay qaabkan qaybta koowaad qaybay ka kooban tahay ilaa waxay ka kooban tahay toban qaybood haddaba qaybta koowaad waxa weeye uriidu baa la odhanaya uriidu sitaaratan daah baan doonayaa uriidu arikatan fadhi baan doonayaa uriidu hallaajatan waxaan doonayaa qaboojiye oo tallaajada ah, uriidu mir'aatan waxaan doonayaa muraayad uriidu furnan waxaan doonayaa moofada cuntada lagu kariyo uriidu sakhaanan waxaan doonayaa ka biyaha kulayliya qaybta labaad waxa wey hal taskun ma waxaad degan tahay fii beytin ma guri baad degan tahay markaasoo dhan nacam haa askunu fii beytin guri baan deganahay waxaa kaloo odhan karaa laana way ku qoran tahay nacam iyo laaba qoran laa askunu fii shaqatin ayaan deganay guri ma deganay shaqaan deganahay haddana su'aal kale hal taskunu fii shaqatin ma shaqaad degan tahay nacam askunu fii shaqatin waxaan deganahay shaqo waa dhowr qol ama horeysa laa askunu fii beytin shaqo ma deganii guri baan deganahay hal taskunu fii xayi lmadaar ma waxaad degan tahay xaafadda madaarka nacam askunu fii xayi lmadaar baan deganahay ama laa askunu fii xayi ljaamica ayaan deganahay haddana waxa weeye hal taskunu fii xayi ljaamica ma waxaad degantahay xaafadda jaamacadda ku taal nacam askunu fii xayi ljaamica waad odhan kartaa haddii ay sax tahay haddii ay saa ku habboontahay haddii waxaad leedahay laa askunu fii xayi lmadaar ayaan deganahay qaybtaas afraad waxa weeye fi shaqati baa halkaa kugu qoran fi shaqati halaau gurafin waxa ku yaala shaqada saddex qol fi shaqati arbacu gurafin waxa ku yaala afar qol ama fi shaqati khamsu gurafin baa ku yaala qaybta shanaad waxa weeye uriidu waxaan doonayaa shaqatan ayaan doonaya min fadlika waad mahadsan tahay uriidu waxaan doonayaa sitaaratan daah baan doonayaa inaad yacni iga iibiso weeyaan min fadlika waad waad mahadsan tahay uriidu arikatan fadhi baan doonayaa min fadlika waad mahadsan tahay inaad iga iibiso yacni uriidu talaajatan qaboojiyaan doonayaa talaajada min fadlika waad mahadsan tahay uriidu waxaan doonayaa sajaadatan baan doonayaa roog min fadlika waad mahadsan tahay qaybta lixaad waxa weeye ashaqatu waxay ku taallaa fi dawri alawali طبقة كوباد ama ashaqatu fi dowri الثaani waxay ku taallaa shaqada iyo qaybta maalan guryahan isku xidhan waxay ku taallaa dowrka ama dabaqa labaad ashaqatu fi dowri الثaalث shaqadu waxay ku taallaa dabaqa saddexaad ashaqatu fi dowri الraabic shaqadu waxay ku taallaa dowrka afraad ashaqatu fi dowri الkhaamis waxay ku taallaa dowrka shanaad qaybta toddobaad waxa weeye kam gurfatan fi shaqa imisa qol baa ku yaala shaqadan kam sitaaratan fi الshaqة imisa daah baa ku xidhan shaqada kam xamaaman imise xamaam baa fi shaqati ku yaala kam sajaadaةan fi الshaqة imise roog baa shaqada yaala kam hallaajatan fi shaqة imise talaajadood baa yaala shaqada waxaa la isu geenayaa un intaa ku xidhan had iyago hore laga jawaabi karaa qoralka waa wixii yaalla un qaybtiisa waxa weeye ladaynaa baytun jamiil agteeda waxaa yaalla guri aad u qurux badan baanu haynaa ladayna furnun jamiilun waxaanu haynaa moofo aad u qurux badan oonu iibinayno guriga iibna wuu noqdaa kirana wuu noqdaa ladaynaa sakhaar hiitarkii biyaha kulinaya baanu haynaa jamiilun qurux badan jamiilun taasi u wada taallaa qaybta sagaalaad ladaynaa shaqatun jamiilatun waxaanu haynaa shaqo aad u qurux badan ladaynaa sajaadatun jamiilatun waxaanu haynaa Eh, roog aad u qurux badan ladaynaa غurfaة jamiila qol aad u qurux badan baanu haynaa qaybta tobanaad waxa weeye fii أyi dowrin ashaqa eh, dabqa ay ku taalo shaqadu waa kee fii أyi dowrin fii أyi غurfaةi ahalaaja haddana qolkii talaajadu taallaa waa qolkee fii أyi beytin alغurfa gurigeebay taallaa gurigeebay ku taallaa غurfadu aag beytku guriga oo dhan baa beyt laisku odhanaya mararka qaarkii markaa غurfaduna waa qol ka mid ah qolku gurigeebuu ku yaalaa maqsinku alaswaat waa fahmu اlmasmuuc imikana waa codadkii iyo waxa la maqlayo ee codka uu dhegaystay inuu qofku fahmo awl alaswaat horta ha iyo xa ayaan laalinaynaa oo waxa weeyaan codadkeenna ha iyo xa baa ku jira haadu iyada oo xarafkii khad madow bay ku qoran tahay xaadun waxay ku qoran tahay had casaana hawa wuu soo dhacay xawa wuu koobay hariirun waa guuxa ayda hariir xariirun waa xariirta la xidho iyo haadin hanuuniye iyo xaadin xaadinna waa ka geela u heesa marka geela la caraabinayo ama safarka laftiisa markuu xidhiidhsan yahay awrta hamzatun waa xarafka hamze la yidhaahdo xamzatun waa nin magicii hamiimun waa hadal aan aada loo fahmayn xamiimuna waa wax kulul haramun waa gebowga xaramun xaramka waxa wey xaramka shariifka ah maala xaramkii madiine iyo yuhbitu yani hoos buu u soo dejinayaa yuxbitu wuu baabi'inayaa ixbaadku waa baabi'inta saahirun waa mid soo jeeda oo aan seexan iyo saaxirun waa mid wax sixra ahalla yani uu ku dhawaaqay maala ayaa la idhaahdaa iyo axalla wuu bane wuu xalaaleeyey mahjuur shay laga tegey iyo maxjuuru mid la xayiray qofku marka laga xayuubiyo xilka mas-uuliyaddu kala dhaxda maxjuur mahjuuru waa meel laga guuray ama wax laga tegey naahiyatun mid wax u diideysa naaxiyatun mid qaylinaysa oo baroorinaysa oo ooyeysa kaahilun waa tunka halkaa tunka kaaxilun mid indhakuulan faarihun mid qurux badan faarixun mid faraxsan shabahun waa isu ekaan waxa isu eg shabax waa mudutuul wax kuu muuqda oo aanad kala garanayn waxuu yahay shabaxa shabahna waa waxa isu eg abaahu yacnihii abaahu aabbihii wuu noqon karaa abaahu yani wuu diidey abaa abaahu waxaa u qoran tahay laakiin markay alif ku taaganta waa aabbihii yani abaaxa tanna wuu baneeyey laahin waa mid ciyaaraya iyo laaxin mid muuqda wax kuu muuqda shay kuu muuqda iyo laahin mid ciyaarayda balahun qof aan caqli badnayn iyo balaxun timirtu marka aanay bislaanee midhaha ugurta ah ee akhtarka ah sah aam saxna waa wixii saxda ah erayadaasi inaad xafidaa la doonaya tirada badan oo maaragtay waa erayo qofka loo soo kordhinayo kol la barayo markaa marka la isu geeyana way badan karaan oo waxa weeye ilaa waxay noqon karaan lix iyo soddon waa lix meelood min lix التdريب الثالث marka imika lix iyo soddonkaa qofku uu xifdiyo hadduu si fiican u xifdiyo mar walba intaa in leeg baa la siinaya dabeedna eryadiisi baa badanaya uu qofka uu baranayo macluumaadkiisi التdريب الثالث waxa weeye layliska saddexaad istamic waacid dhegayso oo ku soo celi bismi illaahi الرaحmaan الرaحيim alxamdu لilaahi rabi الcaalamiin ilaahay baa mahad leh allaha caalamiinta oo dhan ba u rabbiga ah الرaحmaan الرaحيim allaha naxariista badan ee naxariistiisa ee adduunyo ay caamka tahay cid walba gaadhay naxariistiisa aakharana ay muuminiinta u goonida tahay waad akhriyaysaa waxaanay ka bilaabmayaan xuruuftii baa ku jirta aynu sheegaynay oo markaa hore haadu mar bilow way ku jirtaa marra dhexday ku jirtaa marra xagga dambey ku jirtaa xaaduna mar bilow way ku jirtaa marra dhexday ku jirtaa marra way u dambaysaa walcaadiyaati dabxan waxaan ku dhaartay baa ilaahay yidhi fardaha weerara goobta cadowga dabxan iyagoo hiirraagaya waa codka ay bixiyaan farduhu markay ordayaan hiirraagga iyo guuxa ay bixiyaan iyo gurxanka ay markay idhaahaan eh, feeraha ka guuxaan dabxan falmuuriyaati qadxan iyo kuwa iftiimiya dabka iyo madagta ama markay dhagaxa isku taagaan shiilcadka ah sidaa markay qoobka ugu dhuftaan ciddida adag habeenna ay tahay shilcadku wac buu idhaahdaa dabeedna waa kuwa ka soo saara dabka markay ordayaan ee dhagaxa shilcadka la ydhaha ku dhuftaan cagta ayuu wac idhaahdaa dabeedna wuxuu ilaahay tilmaamayaa orodkooda iyo gurxankooda iyo weerarkooda iyo sawaxanka ay bixinayaan xagga codka iyo dabka ay markay ku joogsaan shilcadka wac odhanaya falmuqiiraati subxan baan ku dhaartay baa ilahay kuwa weerara salaada hore ee cadowga kuwaa bariista waa fardihii inaa fataxnaa laka fatxan mubiina waxaanu kuu furnay furitaan cad nebi moxamedow fa sowfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waxaa la xisaabin doonaa xisaab fudud qofka muminka ah ee kitaabkiisa midigta laga siiyo allahuma jcalnaa minhum walakum fiiha jamaalun waxaa idin sugnaaday idinka qurux xiina turiixuun markaad soo caraabinaysaan xoolaha iyo waxiina tasraxuun markaad foofinaysaan oo qofka xoolaha leh iyo maalku qurux buu qofka u yahay marka erayadaasoo dhan waa aayadihii qur'aanka kariimkaa sharafta badnaa oo isla markaa eh, xuruuftii xaada ay in badanay ku jirto oo ka midi ثaaniyan ah. fahmu اlmasmuuc imikana waaa kan ku qoran wixii la maqlo markaad dhegaysata cajaladda inaad wii aad fahamtay inaad fahamto waxaad maqlayso oo qofkan maxaa lagu tababarayaa luqadan umuu dhalan waa likayri naadiqiina bihaa dadkan ku hadal dabeedna cajaladda markuu dhegaysta waxaa la eegayaa inta uu ka fahmay waa kuwa iyagoo ugu adag tadriibka ugu adag التدريب الأول ككوباد waxa weeye استمع horta marka hore dhegeysa cajalada ثم ضع waxaad dhigtaa الرقم number ku qor في المربع المناسب afar geeslaha ama laba jibaaranaha markaa ku munaasabka ah ku qor waa saddexdaasaa ku qoran waad arkaysaa saddexdaa laba jibaarane ee sawiran ka munaasabka ah ku qor oo waxa lagu sheego qor التدريب الثاني استمع dhegeyso ثم ضع waxaad dhigtaa calaamata sax calaamadda saxda a dhig fi lmurabac اlmunaasib murabaca munaasibka ah oo halkaa hore saddex iyo saddex baa ku qoran halkan waa saddex iyo saddex waa kuwaa ku qoran iminka mel halkaasi gurafun ba aynu ku soo marnay halkaa iminka aynu taagannahay haddii gurafun taasoo kale ay tahay de waad saxaysaa murabacyadaasi lixda ah ama aan idhahda sideedda ah kuwan waa sideed dambe afar iyo afar iyo afartan dambe labiyo tobankaa oo maalan kaa kuraasa haddii ahaatun uu yahay ahaadkiida waad saxaysaa markaa markaa mid walba ka saxdiisa aqor atadriib الثaalث waxa weeye layliska saddexaad istamic dhegayso marka hore cajalad baa aad ka dhegaysanaysaa shariidka ka dhegayso ثuma daca waxaad dhigtaa الraqma numberka saar fi اlmurabac اlmunaasib laba jibaaranaha ku habboon waxaad saartaa sax markaad dhegaysato dabeedna waxaa la qiyaasayaa inta fahmigaagu uu la yahay markaad dhegaysta hadalka ee erayadan saxdo atadriib araabic murabacan saxdo murabacaad kaa saxdo atadriib araabic ka afraad waxa weeye laylaska afraad istamac dhegayso ila su'aali iminka su'aal baa lagu weydiin doonaa dhegaysiga su-aasha horta dhegayso uma dac waxaad dhigtaa araqma nambarka fi lmurabic almunaasib haddii lagu idhaahdo shay sawirradanaa lagu weydiinayaa maalan sawirradan imika so alif kama bilaabayso haddii lagu dhaahdo maa haadihi ama lagu dhahdo raqamkaa alif waa maxay waxa ku qoran dabeedna waad kiisa quraf baad odhanaysaa dabeedna saa uga jawaab ka labaad imka maxaa ku qoran bacdo waa arika haddii su-aal lagaa weydiiyo lagu dhaha waa maxay maa haadihi ama raqamkan waxa ku qoran waa maxay waa arika baad odhanaysaa dabeedna saasaad uga jawaabaysaa alkalaamimka waa hadalkii atadriib اlأwal waa layliska koobaad tabaadal su'aala wala jawaaba maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiga saaxiibka alif baa u horeeya da waaxid ardaygii koowaad wuxuu idhi maa raqmu beytig nambarka gurigaagu waa maxay ama shaqatuk labadaa marka had iyo jeer la dhigo xariiqa labada mid walba waa la odhan karaa waa maxay raqamka ama nambarka gurigaagu ama shaqadu haddii ay shaqo tahay da itniin wuxuu idhi sabca waa ka toddobaad buuri haddana da itniin ardaygii kalaa yidhi maa raqmu beytika shaqatuka raqmu shaqatika ama beytika gurigaaga nambarkiisu e, aaaa ardayga saddexaad baa hamsa waa nambar shan ta arbaca halkaa muxuu isdabageliyey ta arbaca kii afraad baa arbaca hamsa sita sabca tamaaniya ba halkaa istaba qoray halkana raqamyadoodii buu istaba qoray ta arbaca baa wuxuu yidhi markii la weydiiyey buu yihi waa alaaa kaygu ta e, hamsa ardaygii shanaad wuxuu yidhi arbaca aniga weeye da sita kii lixaadna wuxuu yidhi sita aniga nambarkaygu waa lix kii toddobaadna wuxuu yidhi aniga waa siddeed ka sideedna wuxuu yidhi maxay aniga waa sagaal saasoo kale isu daba yaallaan ba haddana taa waaxid baa wuxuu yidhi waa e, su-aasha labaade wuxuu yidhi askunu fii xayi ljaamica ayna taskun wuxuu yidhi askunu fii xayi ljaamica anigu waxaan deganahay xaafadda jaamacadda ku taal ayna taskun adugu halkee degan tahay buu weydiiyey daitinin baa wuxuu markaa yidhi isaguna e, daa waaxid ba haddan askunu fii xayi ilmadaar anugu waxaan deganahay xaafadda madaar ku yaal ayna taskun aduu halkee degan tahay markaa qof waliba wuxuu odhanayaa maalan xaafaddiisuu sheegaya dabeedna su-aaligu kuu sheego wuxuu ku yuriidu yadkuru yadkuru yadkuru wuxuu sheegayaa kullu طaalibin arday waliba alxayi xaafadda alladii yaskunu fiihi xaafaddu degan yahay su ardayda badan isdabataxan mid walba waxaa la weydiinayaa aduu xaafaddaa degantahay waa kee dabeedna xaafaddiisuu magacaabaya oo imika waa la ururiyey su-aalaha badan bay isweydiinayan waa arday badanoo iswaraysanaysa o isbaranaysa halkay degan yihiin dabeedna mid waliba xaafaddiisuu sheegaya atadriib ahaani waxa weye layliska labaad tabaadel layliska labaad marka mar walba la leeyahay mar walba waxaad la soconaysaa qaabka kitaabkeennu u alkalaam mar walba tadaariibtiisa la bilaabaya hadday qoraalka tahay waa la bilaabayaa haddii fahmu mashruuc tahay kolba waa mar walba kaynu ka hadlaynaa kow iyo laba la wadaya markaa imika alkalaam ku jiraa alkalaam tadriibkiisa labaad tabaadal ilxawaara maca zamiilik waxaad isweydaarsataan saaxiibka wada sheekaysi kama fi lmithaal almithaal taa waaxid wuxuu yidhi uriidu mushaahadata waxaan doonayaa inaan arko shaqada ama dhowrka qole isku xidhan itniin ba wuxu hi tafadal haadihi hiya soo gal oo waa tan shaqadee eeg shaqadu waa tani sallaaja baa markaa halkaa inoogu qoran sariiran baa inoo qoran mar'aatan baa qoran furnan baa qoran iyo ariikatan markaasuu wuxuu odhanaya waa su-aalaha laftooda uun uriidu waxaan doonayaa mushaahadata hallaaja inaan tallaajada arko tafadal haadihi hiya tallaaja hooyo eeg waa tani uriidu sariiran baa uriidu waxaan doonayaa mushaahadata sariir inaan sariirtii arko waa markuu sariirta maalan iibsanayo markaasuu odhanayaa tafadal haadi hiya waatan sariirteed markasu odhanaya uriidu mushaahadat almar'aati waxaan doonaya arka muraayadda tafadal haadi hiya almar'aat waa tan muraayaddii uriidu mushaahadat alfurni inaan moofadii arko markasu odhanaya tafadal haada huwa alfarn waa tan moofadii markasu odhanaya haddana uriidu mushaahadat alarika waxaan doonaya arko fadhigii markasu odhanaya tafadal haadihi hiya alarika waa tan fadhigii waa kane التدريب الثالث tusaalaha saddexaad waxa weeye ee kalaamka ku saabsan tabaadal الsu'aala wاljawaaba maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibka almithaal tusaale waxa weye da waaxid ardayga hore wuxuu yidhi ama koobaad maadaa turiid maxaad doonaysaa kolba su-aashu waa dhan maxaad doonaysaa daatin wuxuu yidhi uriidu sitaaratan waxaan doonayaa dah arikatan waxaa la odhanaya markaa maadaa turiid buu odhanaya maxaad muse uriidu arikatan waxaan doonayaa fadhi furnan baa inoo qoran su baa laga samaynayaa maadaa turiid maxaad doonaysaa uriidu furnan moofaan doonaya sakhaanan baa qoran oo hitarkiya maadaa turiid uriidu sakhaanan waxaan doonayaa kulayliya sajaadatan roogii maadaa turiid maxaad doonaysaa uriidu sajaadatan buu odhanaya markaa mar'aatan maadaa turiid maxaad doonaysaa uriiddu mir'aatan ayaan doonayaa wasoon haadihi hiya almir'aat waa maadaa turiid uriiddu hallaajatan baan doonayaa intaynoo qoro markaynu ku aynu eh, ku cabirno waa maadaa turiid uriiddu sariiran sariir baan doonayaa maadaa turiid maxaad doonaysaa uriiddu sitaaratan daah baan doonaya atadriib araabic tadriibka afraad ee ku saabsan wada waa haati jumalan kama fi mihaal waxaad keentaa jumlooyin sida tusaalahan oo kale almithaal eh, alأwal tusaalaha koowaad waxa weeye askunu fii xayi اljaamica waxaan deganahay eh, xaafadda jaamacaddu ku taallo askunu fii shaqatin jamiilatin waxaan deganahay shaqa oo dhowr qol ahoo qurux badan askunu waxaan deganahay fi shaqati ashaqatu fi dowr alkhaamis ashaqatu fi dowr alkhaamis waxay ku taallaa shaqadu dabaqa shanaad في الشقة waxaa yaala shaqada oo dhowrkaa qole isku xidhana khamsu khurafin waxay ka kooban tahay oo ku dhex yaala shan qol shan qol baa la isku yidhahdaa maxay shaqa saddex qol baa la isku yidhahdaa shaqa afar qol baa la isku yidhahdaa shaqa intii isku xidhan ee korba loogu talagalay addowr raabic ayaa idan halka inoogu qoran khurafin arbacu khurafin addowr thalith waxaa ku qoran ثلاث غرف الدور السادس ست غرف الدور السابع آه سبع غرف markaa su-aal waa laga samayn karaa waxaa la odhan karaa waxaa la odhan karaa kam غurfatan fi shaqa imisaa ku yaal salon arbacu غurafin fi ayi dowrin ashaqa shaqadu dowrkey ku taalla ama dabaqee markaasa la odhanaya addowr raabic dabaqa afraad haddana waxa weeye kam غurfatan fi shaqa imisay ka kooban tahay shaqadu salon ثalaaثa غurafin waxay ka kooban tahay saddex qol fii ay dowrin ashaqa dowrka iyo dabaqay ku taalla waa kii addowr ashaqatu addowr thalith waxay ku taalla maxay qolka saddexaad cafwan dowrka saddexaad waxaa loo odhanayaa kam gurfatan fi shaqa imisaa ku yaalla gurfada ee shaqada imise qol baa ku yaalla sit غurafi waxaa ku yaala lix qol fii أyi dawrin ashaqa dowrkee iyo dabaqee ku taallaa adawr saadis waxaa ku taallaa dabaqa lixaad kam غurfatan fi shaqa imisa ayaa ku yaal qol sabcu غurafin baa ku yaala fii أyi shaqatin fii أyi dawrin ashaqa dabaqee ku taallaa adawr saabic waxaa ku taallaa dabaqa toddobaad التدريب الخامس كشناد هذا waxa weeye تبادل الحوار مع زميلك adiga saaxiibka wada sheekaysi isweydaarsada كما في المثال sida tusaalaha المثال ط arday da waaxid ardaygood wuxuu yidhi ayna uriidu shaqatan min fadlik waxaan doonayaa shaqo maalan adiga karayso oo kale daa'itnin baa wuxuu yidhi ladaynaa shaqatun jamiila waxaanu haynaa shaqo ama qolol qurux badan baan ahayno isku xidhan daa itniin baa wuxuu yidhi daa waaxid wuxuu yidhi uriidu mushaahadata shaqa waxaan doonayaa shaqada inaan soo arko daa itniin wuxuu yidhi haadii hiya shaqa waa kan shaqadu iyo qololku kuwan weeyaan da waaxid baa wuxuu yidhi haadihi shaqatu jamiila waa qolol aad u qurux badan buu dabeedna yidhi hallaajatun ariikatun sajaadatun sitaaratun mir'aatun waa intii in leeg tanaa markaa laga samaynayaa oo wuxuu odhanayaa uriidu hallaajatan min fadlik waxaan doonayaa talaajad soo dha ladaynaa alaajatu jamiilati baanu haynaa soo dha uriidu mushaahadaa alaaja waxaan doonaya talaajada arko waa soo odhanayaa e, haadihi alaaja waa tan talaajadii waa soo odhanaya haadihi alaajatu jamiila oo intaan lagaba mid walba soo maraysa ariika baa taalla wuxuu odhanayaa uriidu e, ariikatan baan doonaya min fadlik waad mahadsan tahay waa soo odhanayaa ladaynaa ariikadu jamiila baanu haynaa fadhi qurux badan soone uriidu mushaahadata alariika waxaan doonaa fadhiga soo arko soo haadihiya alariika waa tan fadhigii waa soo oranayaa haadihi ariikatun jamiila waa fadhi qurux badan sajaada waa la mid uriidu waxaan doonayaa buu odhanaya sajaadatan min fadlika waad mahadsan tahay markaasuu odhanayaa ladaynaa sajaadatun jamiila waxaanu haynaa roog qurux badan soo odhanaya uriidu waxaan doonayaa mushaahadata sajaadati mushaahadata sajaadati inaan roogga soo arko soo haadihi sajaada waa kan rooggii markaasuu isna odhanayaa haadihi sajaadatun jamiila waa roog qurux badan oo haddana wuxu odhanaya uriidu sitaaratan min fadlik sitaaratan min fadlik waxaan doonayaa daah markaasuu odhanaya haadihi ladaynaa sitaaratun jamiila buu odhanaya waxaanu haynaa daaha qurux badan markaasuu odhanaya uriidu waxaan doonayaa mushaahadata asitaara inaan soo arko aan iska arko soo haadihi sitaara waa kan daahi wuxuu odhanaya haadihi sitaaratun jamiila waa sitaarad qurux badan mar'aatun baa haddana qoran oo laga samaynaya su'aalahan uriidu mar'aatan baan doonayaa min fadlika waad mahadsan tahay soo ladaynaa mar'aatun jamiila waxaanu inaa maraayad qurux badan soo uriidu mushaahadata almar'aat inaan iska arkaan doonaya muraayadda waa soo haadihiya almar'aat waa tan soo haadihi mar'aatun jamiila waa muraayad qurux badan wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq